qaama uu istaago ila salaati salaadda uu isu taago rafaca mid kor u qaada buu ahaa yadayhi labadiisa gacmood maddan taagid ama yamudduhumaa maddan isagoo taagaya ama xaal u taagaya waa waxaa wariyay alhamsatu shantii baa warisay ila bna maajah ibnu maajah mooye xadiidku waa xadiid saxiixa waxaa saxiixiyey xaakim dahabi baa ku waafaqay sheekh albaani sidoo kale wuu saxiixinayaa waxaa taxsiiniyey sidoo kale alimaamu tirmidi sanadka axmedna iyo qayrkiina waaba saxiixun calaa sharti shaykhayn xadiidkani marka wuu sugan yahay wuxuuna labada gacmood in loo qaado kor loo qaado cinda takbiirati alixraam marka salaada la gelayo istaagga u horeeya ayb marka salaada la gelayo in kor loo qaado axaadiista arrintaa ku soo aroortay oo salaada marka la galayo in labada gacmood kor loo qaado waa mutawaatir axaadiis gaadhaysa dhulka dhisha u dhacaya waa axaadiis xaddu tawaatur aad u fara badan ilaa la yidhaahdo waa xugumka warintiisa ay isku waafaqeen oo laga wada wariyay tobankii jannada loogu bishaareeyeyba saxaaba aad u fara badan baa marka laga wariya waa madhabu jamaahiiri ahlilcilmi weeye culimmada badankood baa qaba salafan wa khalafan qaarkoodna ijmaac bay soo guuriyeen oo waxaa ka mida ragga soo guuriyey ibnu xasmi ibnulmundir ibn cabdilbar alimaam nawowi iyo hayrkood masalada khilaaf baa ku jira laakiin sida xooga badan jamaahiirtu qabto sidaas way macnaha bacdu ahlilcilmi way waajibiyeen oo waxay yidhaahdeen koruqaadistaasi marka salaada la gelayo cinda takbiirati alixraam in gacmaha kor loo qaado waaba waajib bay dhaheen waxaana ka mida raggaas imaamu awsaaci xumaydi sheikhulbukhaari weeye ibnu khusayma iyo hayrkood marka xadiisku macnahaasuu faa'iidaynaya wacan wayl bni xujrin annahu ra'aa wuxuu arkay rasuula allahi sal allahu alayhi waalih wasalam rasuulka ayuu arkay oo yarfacu kor u qaadaya yadayhi labadiisa gacmood maca atakbiirati allahu akbarta la jirankeeda waxaa wariyey axmedu axmed baa wariyey waa abu daawuuda iyo abu daawuud sanadkiisu waa daciif liljahaala yacnii eh, nin majhuula ku jira laakina xadiidku waa saxiix lishawaahidihi shawaahid fara badan buu leeyahay sidaas daraaddeed buu sheekh albani caleyh raxmatullah ku saxiixinayaa wuxuuna faa'iidaynayaa xadiiskii hore macnuhu faa'iideeyey oo ah allahu akbarta ugu horraysay salaada lagu gelayo waa takbiiratulixraamka midda la dhaho in markeeda gacmaha kor loo qaaday ayb faa'iiduu ina siiyey xadiidkani oo wuxuu tilmaamayaa qaabka kor loogu qaadayo mid ka midana waa tilmaamay oo ah in gacmaha kor koru iyo takbiirtu isla wada socdaan ah, waan u tegi doonnaa axaadiista saddex qaabba way ku imaanayaan in allahu akbarta iyo qaadistu ay hal mar wada dhacaan oo maca takbiira xadiidkan wail ibnu xujri baa tilmaamaya waxaan mari doonnaa in takbiirtu hormarto oo allahu akbartu horrayso qaadista gacmuhuna koruqaadistoodu ay dambayso oo allahu akbar qaadistu marka ay ka dambayso waxaan mari doonnaa sidoo kale inay qaadistu horrayso allahu akbartuna ka dambayso saddexda qaabbaa xadiistii ku imaanaysa ayb wacan ibni cumar radi allahu canhuma qaala wuxuu yidhi kaana nabiyu nabigu wuxuu ahaa sala allahu calayhi waalihi wasalam idaa goortii qaama uu istaago ila salaati salaadda markuu isu taago rafaca mid kor qaada ayuu ahaa yadayhi labadiisa gacmood waa takbiiratlixraamkii waay xataa yakuunaa ilaa ay ahaadaan bixadwi mankibayhi labadiisa garbood ee ku aadanaantooda xadwigu waa muxaadaadka waa qumaatiga ama ku aadanaanta uma kadibna yukabbiru wuu takbiirsan jiray faidaa araada markuu doono an yarkaca inuu rukuucana rafacahumaa labada gacmood kor buu u qaadi jiray mila daalika ka aan soo sheegnay si lamid ama mid la mida waidaa goortii rafaca uu kor u qaada ra'sahu madaxiisa min alrukuuci rukuucda uu kor uga soo qaado rukuucda ka soo toosayana rafacahumaa kor buu u qaadi jiray labada gacmood kadalika sidaasoo kale aydan lagu noqoyay wa qaala wuxuuna dhihi jiray samica allaahu liman xamida rabbana walaka alxamd yacnii samica allaahu alle ha maqlo waay oo alla ha aqbalo liman xamidahu cidda mahadisay rabbanaa rabbiganno walaka alxamdu mahad iyo ammaan adaa iska leh muttafaqun calayh walilbukhaariyi bukhaari waxaa u sugnaaday walaa yafcalu ma uusan samayn jirin daalika arrinkaa oo gacmaha kor koru qaadistoodaa ah, xiina waqtiga yasjudu uu sujuuday walaa xiina wakhtiga yarfacu uu kor u qaaday ra'sahu madaxiisa min asujuudi kor uga soo qaaday yacnii markuu sii sujuudayo gacmaha kor muusa qaadi jirin markuu sujuudda ka soo toosayana kor muusa qaadi jirin siyaadadaa bukhaari baa ku dartay walimuslim riwaayada muslim isagana muslim waxaa u sugnaaday walaa yafcalu muusan samayn jirin gacmo koruqaadista xiina goorta yarfacu uu koru qaadaya ra'sahu madaxiisa min asujuudi sujuudda koruga soo qaaday yacni lafdiga muslim wuxuu eh, ku khaas yahay oo keliya uu sheegay marka sujuudda laga soo toosay laakiin lafdiga bukhaari labadaba wuu isku daray walahu waxaa u sugnaaday muslim aydan ku noqone walaa yarfachumaa kor muusan u qaadi jirin nebigu sal ly slam labadiisa gacmood bayna asajdatayni labada sujuudood dhexdooda ayb xadiidkani wuxuu inoo faa'iideeyey afar meelood haa in gacmaha kor loo qaaday may saddex meelood ayuu tilmaamay meesha koowaadii waa marka salaada la gelayo oo takbiirat ulixraamka waa ta waa marka uu ruuxu rukuuci rabo rukuucda sii aadayo midda saddexaadna waa markuu rukuucda ka soo toosayo saddexdaaba in gacmaha kor loo qaaday oo markuu rukuucda ka soo toosayo samica allahu liman xamida rabbanaa walaka alxamdu uu dhahaya waa ayb saddexdaa meeloodba gacmaha in kor loo qaadaya ta hore waan soo marnay labada kale sidoo kale waxaa qaba jamaahiiru asaxaaba waataabiciina waman bacdahum alimaamu albukhaarina wuxuu ka soo guuriyey saxaabadu inay sidaa yeeli jireen fi lmawaatin ahalaa saddexdaa meeloodba inay gacmaha koru qaadi jireen waana madhab aljumhuur wey alimaamu shaafici axmed ibnu xambal iyo yani aakhiru riwaaya min riwaayaati malik ibn lqasim mid kaluu ka warya laakiin siday u badan yihiin asxaabtiisu oyna leeyihin waa riwaayadiisa u dambaysay ama madhabkiisa u dambeeyey imaam maalik laftiisa wuu qabay yani wax weyaan waxaana oo meelaha iyaga aan gacmaha kor loo qaadayo khilaafsan kuufiyiinta kuufiyiinta waa xanafiyiinta iyo hawri iyo qolyahaasa kuufiyiin laysku dhaca ayagu keliya waxay qabaan salaada marka la gelayo ee allahu akbarta salaada lagu gelayo marka umbaa gacmaha kor loo qaadaya inta ka soo hadhay waxay qabaan inaan gacmaha kor loo qaadayn xanafiyada iyo adigu ahlulkuufa o dhan iska dheh ayb waxay xujaysteen oo masaladaa u xujaysteen axaadiis daciifa oon sugnayn ama axaadiis sugan laakiin aan ku caddayn yaa ima inay tahay axaadiis daciifa yaa ima inay tahay axaadiis sugan laakiin hayru sariixa fi dilaala labadaa mid waa sidaas daraaddeed waa madhab laga xoog badan yahay madhabka kuufiyiintu madhabka raajixana waa madhabka jumhuurta oo ah in labada meelood ee xadiiskani ku darayna kor loo qaadayo sunnada nebigana sidaa sal lay saxaabaduna samayn jireen waxaa soo hadhay oo xadiidku uu ku daray in sujuudda marka la sii aadayo iyo marka laga soo toosayo iyo labada sujuudood dhexdooda ayan kor loo qaadi jirin ibnu cumar saasuu sheegay laakiin abu daawuud iyo ibnu khusayma waxay soo saareen xadiis tilmaamaya inuu nebigu kor u qaadi jiray sal lay slam markuu sii sujuudayo iyo markuu sujuudda ka soo toosayo culimmada qaarkood xadiiska waxay yidhahdaan ma sugnaa sidaas daraaddeed hadalkan ibnu cumar iyo nafyigiisa ayay qabtaan oo waxay yidhaahdaan rukuucda waxaan u jeedaa sujuudda iyo kasoo toosideedu gacmo koru qaadid ma laha halkaasay istaageen wixii sidaa khilaafsanna waa daciif bay dheheen culimmada qaarkood oo xadiiska sugayana waxay leeyihiin isma diidayso isma diidaysooo waxaanaan ka hadlayno wax weeyaan yacni nebigu sal lla alay marba sibuu samaynayay uma badnayn in uu sujuudda gacmaha kor u qaado oo dee hadduu u badnaan lahaa saxaabo badan baa soo guurin lahay laakiin marmar buu samayn jiray marka marmar in la sameeyo markaad sii sujuudayso iyo markaad ka soo toosayso marmar in la sameeyo xadiisku ku tusaya laakiin aan la laasimin ah, maxaa yeele laasimidaasi sax maa saas way manaa saasay ku jamcinayaan say isku marka waxay leeyihiin cabdulaahi bni cumar waxa uu ka hadlaya isagu leeyahay meeshaa sujuudda muusan gacmaha kor u qaadi jirin intuu ogaabuu ka hadlay rag kaleetaa marka arkay nebigo sal lay waslam sujuudda gacmaha kor u qaadaya mar hadday sidaas tahay masaladu waa tanawuc ninkana intuu ogaabu sheegay ninkana intuu ogaabuu sheegay saas daraaddeed man xafida xujatun calaa man lam yaxfadh cilmi siyaadaha ninkii soo guuriyay baa laga qaadan ninka anfiyeyna waxaa la dhihi uun muusan isagu arkin nin cilmiga koobayna ma jiro saxaabadii nebiga sal lay waslam cilmigii nebiga laga wariyey nin wada koobay ma jira nin walba qayb buu soo guuriyey ama qayb buu helay saas wey macnaha ayb wacan naaficin can ibni cumara wacan naaficin naafic waxaa laga gori waxaa kaloo xadiiskan ku taalo masale kale ah xataa takuuna bixadwi mankibayhi ah, yani wax weeyaan gacmaha koruqaadistoodu sifadee iyo kayfiyadee baa kor loogu qaadayaa xaggee lala simayaa ama lagu aadinaya xadiiskana wuxuu inoo faa'iideeyey in garbaha lagu aadinayo oo markaad koru qaadayso ay labadaada garbood ku aadan yihiin gacmo saasuu inoo faa'iideeyey inay sunno tahay bay ku tusi waxaan u tegi doonnaa axaadiis kale oo tilmaamaysa iyadana dhagaha in la gaadhsiinayo iyadana waa markeedaan mari doonnaa laakiin sidani in garbaha lagu aadiyo waa sida axaadiistu u ayb waxaa kaleeto xadiiskan inoo faa'iideeyey waa xadiidka ibnu cumar eh yacni e, gacmaha kor u qaadistooda iyo takbiirta allahu akbarta gacmaha kor u qaadistoodaa horraysay allahu akbartuna way dembaysay sooma oo wuxuu yidhi ida qaama ila asalaati rafaca yadayhi xata takuuna bixadwi mankibay uma yukabir uma takbiirtaa dambaysa marka qaab bannaan wa iyadan ayb an naaficin waxaa laga warin ana bna cumara cabdulaahi bni yani in garbaha lala simayo waa madhab shaafici waljumhuur in garbaha lala simayo ayb an naaficin waxaa laga warin ana bna cumara cabdulahi bni cumar kaana wuxuu ahaa idaa goortii dakhala uu galo fi salaati salaadda markuu galo kabara mid takbiirsada ayuu ahaa allahu akbar yidhaahda wa rafaca koruu qaada yadayhi labadiisa gacmood waidaa goortii rakaca uu rukuucayana rafaca kor buu u qaadi jiray yadayhi labadiisa gacmood waidaa goortii qaala uu dhahayo samica allahu liman xamida markuu dhahayana oo markuu de kasoo toosay rukuucda wey rafaca kor buu u qaadi jiray yadayh labadiisa gacmood waidaa goortii qaama uu istaago min arakcatayni labada ragcadood markuu ka istaago laba ragcadood markuu intuu tukado attaxiyaadsada wey macnaha oo attaxiyaadkii dhexe uu ka istaagayana rafaca kor buu u jiray yadayhi labadiisa gacmood wa rafaca wuu kor yeelay daalika xadiiskan daalika kan oo xadiiskan ah ibnu cumara ibnu cumar wuu kor yeelay ilanabiy nebigu u kor yeelay sal aley wasalam ilan intiis hore wuxuu ibnu cumar baan arkay oo sidaas samayna soomay ibnu cumar xaggee buu ka keenay waa nebigu u tiiriyey buu yidhi sal aley wasalam oo nebigu ka warinaya arrintaa ka sheegaya macna rawa waxaa wariyey meel afraad buu ku darayo ah marka aad ka kacayso atixiyaadka dhexe meeshaasuu siyaadiyey isagan sidaana waxaa qaba waa madhabka alimaamu shaafici iyo axmed iyo keyrkoodba oo waxay leeyihiin in iyadana marka atixiyaadka dhexe laga kacayo gacmaha kor loo qaado iyadana waa sunno waana sida sawaabka wey macnaha wacan caliy bni abi aalibin radi allahu canhu can rasuuli illaahi sala allahu alayhi waalih wasalam rasuul alle wuxuu ka warin annahu isagu kaana wuxuu ahaa idaa goortii qaama uu istaago ila salaati salaada markuu isu taago nebigu sal lay slam almaktuubati ee waajibka ah sunnaduna la mid weeye kabbara mid takbiirsada ayuu ahaa oo warafaca kor u qaaday yadayhi labadiisa gacmood xadwa mankibayhi labadiisa garbood qumaatigooda ama ku-aadnidooda ayuu kor ugu qaadi jiray wayasnacu wuu samayn jiray mila daalika kaa wax la mid ah idaa goortii qadaa uu dhameeyo qiraa'atahu ahrintiisa ahrinta qur-aanka uu markuu dhameeyo oo wa araada uu doono an yarkaca inuu rukuuco ayadana gacmuhu halkaasi kor ugu qaadi jiray kadibna allah kor udhihi jiray wayasnacuhu wuu samayn jiray idaa goortii yasnachu wuu samayn jiray gacmo kor u qaadidda idaa goortii rafaca uu kor uga qaada ra'sahu madaxiisa min alrukuuci kor uga soo qaado oo rukuucda ka soo tooso walaa yarfacu kor muusan u qaadi jirin yadayhi labadiisa gacmood fi shayin shay dhexdii oo min salaatii salaadiisa ka mida walxaal huwa isagu qaacidun mid fadhiya uu yahay uu fadhiyo salaada uu fadhiga ku tukanayo oo macnaha waxa weeye fadhiga sujuuddii waa sujuuddii iyo kasoo toosideediiyo ku noqoshadeeda xaaladda iyada ah gacmaha kor musan u qaadi jira waidaa goortii qaama uu istaago min asajdatayni labada rukuucood markuu labada ragcadood sajdataynkahadda waxaa laga wadaa ragcataynka sida xadiiskii hore ibni cumar ku sugnaa waidaa goortii qaama uu istaago min asajdatayni labada ragcadoodee hore markuu ka istaago oo intuu ataxiyaadsado ataxiyaadkii dhexe uu ka istaagayana rafaca kor buu u qaadi jiray yadayhi labadiisa gacmood kadalika sidaas hor kale wa kabara wuuna takbiirsan jiray rawa waxaa wariyey axmedu abu daawuuda watirmidiyu wasaxaxahu tirmidi waa saxiixiyey waxaa kaloo saxiixiyey xadiidkan alimaamu axmed bukhaari ibnu khusayma ibni xibbaan nawowi iyo sheekh albani xadiikani waa xadiis sugan muxuu faa'iideeyey wuxuu faa'iideeyey xadiiskii ibnu cumar intuu faa'iideeyey meelaha gacmaha kor loo qaadayo uu faa'iideeyey oo afartii meelood ah waxaa kaleeto uu faa'iideeyey garbaha in lagu aadinayo gacmaha markii kor loo qaado waxaa kaloo uu faa'iideeyey meelaha afarta a ah meel ahayn inaan gacmaha kor loo qaadin khaasatan markaad fadhido oo sujuudda iyo aaditaankeeda iyo kasoo toositaankeeda waataan soo marnayo axaadiista ka hor imaanaysa waxaynu nidhi haday sugnaatana oo culimmada sugaysa madhabkooda la marana waxaa la dhahaya iskama hor imaanayaan oo cabdulaahi bni cumar iyo cali iyo waxay anfinayaan intay iyagu ogaayeen waana siduu nabigu u badnaa sal lla qolada sugaysana iyagaa arkay laakiin mar walba nabigu ma laasimi jir taas way maanaha ayib waqad saxa waxaa attakbiiru takbiirta fi lmawaadici alarbaca afartaa meelood in la takbiirsado fii xadiidi abi xumaydin asaacidi bay ku asaxday wasanadkurhu waana sheegi doonnaa in sha allahu buui mawaadicdaa afarta in gacmaha kor loo qaadoo la takbiirsado sidoo kale waxay ku sugan tahay buuhi xadiidka abi xumaydin asaacidi waana sheegi doonnaa waa xadiis noo soo socda anahu isagu ra'aa wuxuu arkay abu qilaaba cabdulahi bnu zaydin jarmi weeye waa taabici annahu isagu ra'aa wuxuu arkay maalik bna alxuwayri saxaabiga layidhaha idaa goortii sallaa uu tukanayo kabara mid takbiirsada isagoo takbiirsanaya oo warafacu kor u qaadaya yadayhi labadiisa gacmood wa idaa goortii araada uu doono an yarkaca inuu rukuucana rafaca yadayhi labadiisa gacmood buu kor u qaadi jiray waidaa goortii rafaca uu kor yeelayo ra'sahu madaxiisa oo rukuucda uu kasoo koryeelayo kasoo toosayana rafaca kor buu u qaadi jiray yadayh labadiisa gacmood wa xadaa wuxuuna sheegay anna rasuula allahi sal allahu alayhi waalihi wasalam rasuul alle sanaca inuu sameeyey haakadaa sidaa inuu yeelay oo uu rasuulku sal ly sl meelaha iyagaa gacmaha kor u qaadi jiray markuu takbiirsanayo muttafaqun calayhi axaadiistaasoo dhan marka hal arrin bay tilmaamaysaayo meelaha iyada in kor loo qaaday waana madhab aljumhuur saan soo sheegnay khilaafan liahli lkuufa wa fi riwaayatin riwaayo kale waxaa ku sugan anna rasuula allahi sala allahu calayhi waalihi wasalam rasuul alle kaana wuxuu ahaa idaa goortii kabbara uu takbiirsanayo salaada galayo rafaca mid kor u qaaduu ahaa yadayhi labadiisa gacmood xataa yuxaadiya ilaa uu la simo iyaga udunayhi labadiisa dhagood uu la simo waidaa goortii rakaca uu rukuucayana rafaca kor u qaadi jiray yadayhi labadiisa gacmood xataa yuxaadiya ilaa uu simo bihimaa labadooda udunayhi labadiisa dhagood uu la simo ku aadiyo waidaa goortii rafaca uu kor u qaadaya ra'sahu madaxiisa min alrukuuci rukuucda kor uga soo qaadayana oo ka soo toosaya oo faqaala uu yidhaahdo samica allahu liman xamida facala mid sameeyuu ahaa mila dalika kaa wax la mida sidaasi la miduu yeeli jiray waxaa wariyey axmedu wa muslim baa wariyey wuxuu tilmaamayaa mawaadicdii kor loo qaadi lahaa gacmaha laakiin oo ah gacmaha markii kor loo qaado lala simayo dhagaha lala simayo lafdi kale wuxuu ahaa yuxaadii bihimaa furuuca udunayhi furuuca udunayhi waa yani waxa weeyaan dhagta carjawdeeda dhegta qaybteedan laalaada ayaa la yidhaahdaa furuucu ludunay ayaa la yidhahda ama farculudun la yidhahda ayib marka halkaasuu la simi jiray ama dhegtuu la simi jiray sida ay qabaan a'imo fara badan waxay leeyihiin haddii uu ruuxu garbaha la simana waa sunno sugan hadduu wax yar kor u yara qaado dhagaha ku aadiyana waa sunno sugan haddii intuu garbaha iyo dhagaha u adkaysiiyo faraha fiidoodu ay ku hagaagaan ee dhegta carjawdeeda gacanta inteeda kalena ay garbaha ku hagaagtana iyadana waa okay kulli daalika waa arrin bannaan weeye waana nooc oo muxuu ahay khilaafu tanawucoo tanina way sugan tahay tanina way sugan tahay sunanka noocaasoo kalea u suganna sida fiican waxa weye kolba inaad mid qaadato sida atixiyaadka noocyadiisa faraha badan salliga siyaqa faraha badan ku soo aroortay ducaaul istiftaax aan u tegi doonno yacni tan adaanka sidoo kale soo marnay siyaq fara badan yacni marba hadday siiqooyinkani sugan yihiin inaad mid walba qaadato midba mar ku camalfasho sida fiican w waana eh, masaaisha khilaafu tanawuca la yidhahdo dhan waxay isweydiinayaan culimmadu gacmahan kor loo qaadayo xikmadda ku jirta maxay tahay xikmadda ku jirta maxay tahay koruqaadidda umbaa soo aroortamayo horta nasan danta laga leeyahay ma imaanin laakiin culimmada qaar isku dayay inay istimbaadaanoo bal la soo baxaan imaamu shaafici oo kale wuxuu leeyahay waa icdaamu ullah wa itibaacu rasuulihi waay gacmahan kor loo qaadaya ilaahay baa lagu weynaynaya nebi maxamedna waa lagu raacayaa buuri saas way macnaha sal alla lay waslam qaarkood waxay leeyihiin waxaa ku jira nooc istislaam iyo inqiyaad ah isdhiibid ah, iyo hoggaansan markaad isdhiigayso gacmaha taagso laguma dhaho gacanta taag waa isdhiib wey macnaha marka sidani waan isdhiibay waay saasay ka dhigantaha culimmada qaar baa dhahaya adiga waa istimbaataad ee wax nasle ma leh wax nasa ma leh ku jirta allahu aclam wa fii lafdin lafdi kale waxaa ku sugan oo lahumaa labadooda usugnaaday sugnaaday waa ka lafdigaan sheegayn bukhaari iyo muslim waxaan dhila axmed iyo muslim u sugnaaday lahumaadaasi waxay u noqonaysaa axmed iyo muslimkii xadiiska hore warinayay wa fii lafdin lafdi kale waxaa ku sugan oo lahumaa axmed iyo muslim u sugnaaday xataa yuxaadiya ilaa uu la simo bihimaa labadiisa gacmood furuuca udunayhi labadiisa dhagood carjawdooda la simo marka tanna waa la samayn karaa tii horena waa la samayn karaa wa can abi xumaydin asaacidi annahu isagu qaala wuxuu yidhi xadiidku ina lahaa waan keeni doonnaa abu xumaydin asaacidi cabdiraxmaan ibni sacdin alansaari radia allahu tacala canhu arda annahu isagu qaala wuxuu yidhi walxaal huwa isagu fii cashratin toban dhexdooda uu yahay oo min asxaabi rasuulilahi sal ly sl nebiga saxaabadiisa ka mid a ah. isagoo toban saxaabada ah dhex jooga raggaasi tobankaasoo axaduhum midkood abu qataadata bni rabciyin uu yahay toban nin oo abuu qataadata bni rabciyin ayuu dhex joogaa abuu xumaydin asaacidi markaa markaasaa wuxuu yidhi ana anugu aclamukum baan ahay midka idinku yaqaana bisalaati rasuulillaahi sala allahu calayhi waaalih wasalam nebi maxamed salaadiisii anaa idinku aqaanab ah, toban buu dhex jooga abuu qataada ka mid qaaluu markaasaa waxay maa kunta maadan ahayn aqdamu mid horayn badan minna anaga naga horayn badan lahu nebigana u horayn badan suxbatan xagga la saaxiibidda la saaxiibiddii nebiga lala saaxiibay ee la rumeeyey ee la raacay maadan nooga horraynin bay dheheen ayb walaa akaranaa maadan ahayn ka noogu badan lahu nebiga ityaanan imaansho loo yimaado ityaanan imaansho lahu isaga loo yimaado somuuna sheeganin anaa idinku aqaana salaaddii nebiga waxay yidhaahdeen say ku dhici kartaa waa mida horta maadan nooga soo horraynin saaxiibiddii nebiga lala saaxiibay oo dee ninka kaa soo horreeya ee nebiga la socodkiisa iyo la saaxiibidiisa kaaga soo horreeya waa kaaga cilmi badan yahay sida qaalibka ah waa midda labaadee waxay ku yidhaahdeen imaanshaha nebiga loo yimaaday iyo la joogidiisana maadan nooga badnayn marka see baad nooga taqaanaa salaaddii nebiga sal lla lay Ah, arrintaas doodaasi qaba qaaluu markaasa wuxuu uhi bala bala iska badaaye waan idinka aqoon badnahay buuhi salaaddii nebiga sal ly slm idinku waxaad doontaan sheega laakiin anaa idinka aqaana salaaddii nebiga sal ly slm ayib qaaluu markaasa waxay yidhahdeen fa acrid ah, soo bandhig marka haddaad naga taqaano salaaddii nebiga sal lay waslam waaba loo joogaaye soo daabay dheh ah, ayb fa qaala markaasaa wuxuu yidhi facrid wey manaa soo bandhig faqaala markaasa wuxuu ihi kaana wuxuu ahaa rasuulu llahi sala allahu calayhi waaalih wasalam rasuulku wuxuu ahaa idaa goorti qaama uu istaagayo ila salaati salaadda markuu isu taagayo ictadala waa ekaan jiray qaa'iman xaal uu mid taagan ictidaalku waa inaad sinnaato si toosa istaag buuxa ayuu istaagi jiray waxaa la diidaya bimacnaa yarofororsiga ama dhinacu istaagidda taasay diidaysa marka ictadala wuu ekaan jiray nebigu sal ly waslam qaa'iman isagoo taagan toos buu istaagi jiray wa rafaca kor buu u qaadi jiray yadayhi labadiisa gacmood xataa yuxaadiya ilaa uu la simo bihimaa labadooda mankibayhi labadiisa garbood uu la simo uma kadibna yukabiru wuu takbiirsan jiray markaasuu allah kordhihi jiray ayb faidaa goortii araada uu doono an yarkaca inuu rukuuco rafaca kor buu u qaadi jiray haddana yadayhi labadiisa gacmood xataa yuxaadiya ilaa uu la simo bihimaa labadooda mankibayhi labadiisa garbood la simo uma kadibna qaala wuxuu dhihi jiray allaahu akbar wa rakaca wuu rukuuci jiray waa rukuuci jiray macnaha uma kadibna ictadala wuu ekaan jiray rukuucdii waay uma ictadala wuu ekaan jiro rukuucda dhexdeeda waa sinmi jiray wuu sii fasiro wuxuu yidhi falam yusawib ma uusan aad u foorarin jirin ra'sahu madaxiisa walam yuqnic aadna kor muusan u qaadi jirin ah, iqnaaca waxaa la yidhaahdaa in aad madaxa kor u taagto ilaa dhabarka intiisa kale madaxu ka sara maro waa iqnaac taswiibkana waxaa la yidhaahdaa inaad madaxa foororiso oo madaxa aad hoos u dhigto ilaa uu dhabarka intiisa kale ka hoos maro labadaa midna muu samayn jira muxuuse samayn jiray qadaadkiisa iyo dhabarkiisaa sinaan jiray masaladaana waa u tegi doona saas way macnaa ilaa wuxuu simi jiray qadaadka iyo dhabarka iyo sinta kulli way sinaan jireen ilaa waxay leeyihiin saxaabadu hadii xataa biyo lagu dhibciyo mayna daadan jirin ah, sida uu simayo macnaha ayb wawadaca wuxuu dhigi jiray nabigu wuxuu dhigi jiray nebigu sal ly sl oo saari jiray yadayhi labadiisa gacmood calaa rukbatayhi labadiisa low korkoodu saari jiray waa markuu rukucsan yahy labada gacmoodna lowyada korkoodu saari jiray uma kadibna qaala wuxuu dhihi jiray markuu soo toosiyo wa samica allahu liman xamida warafaca kor buu u qaadi jiray yadahi labadiisa gacmoodna wactadala waa ekaan jirayoo si siman buu u soo istaagi jiray rukuucda markuu ka soo toosayana allahu akbar intuu yidhaahdo yuu si saani ah oo siman taagnida ugu soo noqon jiray xataa yarjica ilaa uu noqdo kullu cadmin laf kasta fii mawdicihi meeshiisii uu ku noqdo muctadilan xaaluu yahay mid toosan oo eg macnaheed waxa weeye marka uu rukuucsan yahayna rukuucda waa waa dhabarka waa simi jiray iyo qadaadka iyo madaxa waana ku xasili jiray waana ku xasili jiray markuu soo istaagana si saaniyuu u istaagi jiray oo foorarkii uu fooraray wuu ka soo noqon jiray ilaa laf walba meeshay markii hore ka soo foororsatoy ka soo tagtay dib ugu noqoto oo jidhku dib isu rakibo ayuu nabigu istaagi jiray sal lay waslam saas man ayb xataa yarjica ilaa uu noqdo kullu cadmin fii mawdicihi muctadilan fii lafdin xataa yarjica kullu faqaarin lafdhabar kasta ilaan lafaha dhabarkaa soo foororsadae lafaha dhabarka mid walba ilaa ay meesheeda ku noqoto ayb uma kadibna hawa waa hooban jiray nabigu sal lay sl meesha waa meeshay dhahaan yani waxa weeyaan yani istaagga rukuucda ka dambeeya waxaa ka mida arkaanta alictidaal fiiha tuma'niina iyo xasil inuu ruux si fiican u istaago maxaa diidan yahay ayadoo uusan jidhkiisii ayna lafihii si fiican usoo wada noqoninoo si saaniya uusan u istaagin inuu sujuudda aado oo foorarkiiba isagoon ka soo noqoninba qayb ka ku jira haduu sii aado hadde markaa salaaddu waa buraysa lanna rukni buu ka tegayo alطuma'niina aw aliطmi'naan fi اlictidaal saasuu man ayb waana arrimihii lagu qabsaday ninkii salaadiisa halleeyey ninka caanka ku ah almusii'u salaatahu xadiiskiisa u tegi doono ninka salaadiisa halleeyey waxyaabaha ka khaldanaa ee uu nebigu ku yidhi salaaddu kaama asixina ku noqo waxaa ka mid ahaa wuxuu hallaynhayay طuma'niinada xasilka salaadda lagu xasilay ayb uma kadibna hawaa wuu hooban jiray nebigu sl lay waslam ilalardi dhulkuu u hooban jiray saajidan asagoo sujuudsan uma kadibna qaala wuxuu dhihi jiray allahu akbar ah, sujuudaha markuu dhammaysto kadibna uma kadibna markuu sujuudda dhammaysto hanaa wuxuu laabi jiray rijlayhi labadiisa lugood wa qacada markaasuu ku fadhiisan jiray calayha korkeeda rijlahumiyuu idiin qoraya mise rijlayh ah? rijlahu ma idiin qoraya saasaa sax Ah. sana wuu laabi jiray rijlahu lugtiisuu laabi jiray waa lugta bidixda ah waqacadda markaasuu ku fadhiisan jiray calayha korkeeda waa iftiraashkii waa iftiraashka oo lugta bidixda in la goglado oo lagu dul fadhiisto midda midigta ana faraheeda laysku taago wactadala waa ekaan jiray oo si saaniyuu u fadhiisan jiray xataa yarjica ilaa uu laabto kullu cadmin laf kasta fii mawdicihi meeshiisii uu ku laabto sujuuddii horuu ka soo toosay si saaniyuu soo fadhiisanayaa ilaa lafihii ay mid walba meesheedii ku noqoto ayib uma kadibna nahada waa istaagi jiray waa hinqan jiray nahada waa hinqan jiray wuxuu ka wadaa sujuuddii labaad kamuusan hadlin leanna tii horon bay la mid tahay sooma labadii sujuudood inuu dhammaystay buu ka dhigay marka markuu dhammaysta kadibna uma nahada waa hinqan jiray oo waa istaagi jiray oo mxuu ahaay ragcadii labaad buu isu taagi jiray uma sanaca wuu sameeyey fi rakcati aaniyati ragcadda labaadna mila dalika ka aan soo sheegnay si lamidu ku sameeyey hal ragcad buu soma sooma ragcaddii labaadna saasoo kaleu yeelay waa soo gaabi xataa idaa qaama markuu istaagay nabigu sal lay slam min asajdatayni labada rukuucood labada ragcadood markuu ka istaagayna kabara wuu takbiirsaday min asajdayn muxuu ka wadaa bimacnaa laba ragcadood markuu dhammaystay oo ataxiyaadkoodii ataxiyaadsaday oo uu istaagahayeyna wuu takbiirsaday wa rafaca korbuuna u qaaday yadayhi labadiisa gacmoodna korbuu u qaaday xataa yuxaadiya ilaa uu la simay bihima mankibayhi labadiisa garbood uu la simay kamaa sanaca siduu sameeyey si la mida xiina iftataxa markuu furfuranaya asalaata salaada markuu furfuranaya takbiirat lixraamka siduu sameeyey si la simiduu sameeyey markuu ataxiyaadka dhexa ka kacayay uma sanaca wuu sameeyey kadalika sidaasuu si la miduu sameeyey xataa idaa kaanat markay ahaatay alrakcatu ragcaddii allatii ragcadaasoo tanqadii ay ku dhammaanayso fiihaa dhexdeeda salaatu salaadiisu ay ku dhammaanayso ragcaddii u dambaysay salaadiisu ay ku dhammaanaysay markii uu nabigu sal lay sl markay ahaatay oo uu tukaday waay oo taxiyaadkii uu dhammaystay sujuudaheedii dhammaystay waa u dambaysay ayuu ahara wuu durkiyey rijlahu lugtiisa alyusraa ee bidixda abuu ah durkiyey ah, xaggee buu u wuxuu u dhanka midigta ah, lugti kale hoosteeda ayuu u durkiyey wa qacada wuxuuna fadhiistay calaa shiqihi dhinaciisuu ku fadhiistay markii lugtii ataxiyaadka dhexe lugtii uu korka kaga fadhiistay ataxiyaadkii dambe markii la joogo wuu durkiyey oo wuxuu u durkiyey dhankii lugta kaluu ka hoos bixiyey kadibna wuxuu ku fadhiistay dhinaciisuu ku fadhiistay ayb mutawarikan xaaluu yahay mid sin dhigtay ah, mutawarikan xaaluu yahay mid sinta dhulka dhigtay tawarruka kaasaa la yidhahda saas macnaha yani wax weeyaan fadhiga horena iftiraash baa la yidhahda kan dambana waxaa la yidhahdaa ee sinta dhulka la dhiganayana tawarrug baa la yidhahda oo sin dhulgashadaasaa laga keena ahara rijlahu lyusra waqacadda wuu fadhiistay calaa shiqihi dhinaciisuu ku fadhiistay mutawarikan xaalu ya mid sinta dhulka dhigtay uma kadibna sallama waa salaamo naqsamay uma sallama maxaa meeshaa udhexeeya ataxiyaadkii baa udhexeeya awlihii kaleo dhan buu qabtay kadibna saasuu ku salaamo naqsamay qaaluu markaasaa waxa idhahdeen salaaddii markuu sidaa u tusay nimankii tobanka ah ee meesha joogay ee yanii markii hore u sallimi waayay inuu salaada ka yaqaano sidaa markuu u sheegay ugu tilmaamay qaaluu waxay sadaqta waa runtaa bay dheh alelahi waa runta haakadaa sidaasuu sallaa u tukaday rasuulullaahi sala allahu calayhi waaalihi wasalam runtaa weeyaan sidaas aad hadda u sheegtay buu nebigu u tukaday bay dheh ra waxaa wariyey alhamsatu shantii baa warisay ila anasaa'iya nasaa'i mooye wasaxaxahu waxaa saxiixiyey atirmidiyu warawaahu waxaa wariyey albukhaariyu mukhtasaran xaaluu yahay mid la soo gaabiyey kadalika sida tirmidiba u saxiixiyey xadiidka waxaa kaloo saxiixiyey alimaamu alkhaaabi nawowi ibnulqayim iyo sheekh albani iyo hayrkood waa xadiis sugan we wuxuuna ka mid yahay axaadiista axkaamta salaada in badanoo kala mida ah tilmaantay buu ka mid yahay ujeeddadase meeshan hadda loo keenay qaybo ah dib buu usoo celcelin doonaa markuu abwaabta salaada uu qaybqayb ka hadlayo qaybahay ka kooban ayuu soo celcelin doonaa axaadiistan laakiin ujeeddada hadda loo keenay waxa weeyaan gacmaha kor u qaadidooda qaabkee kor loogu qaadayaa meeleeshe meesheese kor loo qaadaa saas man meelihii o dhan buu tilmaamay takbiirta iyo gacmaha koruqaadidooda mawaadicdii afarta ahaydba an soo sheegin baabu maa jaaa wixii buu baab u yahay fii wadci اlyamiini cala اshimaal arrimahan oo gacmaha koruqaadidooda iyo takbiiraadka iyo bacdu ahlilcilmina waxay leeyiin waa waajib waxayse u badan inay sunno tahay waxay u badan yihiin inay sunno tahay allahuma takbiiratu ixraamka iyada laf ahaanteedu waa rukni oo salaadu biduuniha maba guntamaysaba gacmaha kor loo qaadayana waataan soo marnoo culimmada qaar ka midaa waajibiyey waxay u waajibiyeenna waxay leeyihin nabigu waa daa'imay salawaatu rabbi wasalaamu caleyh mudaawamadu waxay ku tusaysaa yacni wax weeye inay tahay ka tegitaankeeda haddii laga tagana bacdu ahlicilmi baa waxay qabaan gacmaha takbiirat lixraamka inaad gacmaha kor u qaadi weydo salaadaadii waa buraysaa qaar baa qaba laakiin waa ra'yi laga xoog badan yahay baabu maa jaa wixii yimid baabu yahay fii wadci lyamiini gacanta midigtaa saarideeda cala shimaali bidixda korkeeda la saaro yani waxa weyaan taagnidii baan ka hadlaynaa salaadii baad gashay allahu akbar baad ku gashay markaad allahu akbar talahayd gacmihii kor baad u qaaday intaan faataxa ahriniyo waxaad ahrin lahayd la gaadhin labadaada gacmood xageed saaraysaa way iyaga seseed yeelaysaa marka in midigta la kor saalo bidixda yaan hadda joognaa can waa'il ibni xujrin annahu isagu ra'aa wuxuu arkay annabiya sala allahu calayhi waaalih wasalam nebiga ayuu arkay oo rafaca kor u qaaday yadayhi labadiisa gacmood xiina goortii dakhala uu galay fi salaati salaadda uu gelayay wa kabbara wuuna takbiirsaday ah. uma kadibna iltaxafa wuxuu isku marmaray bihawbihi maradiisa ah maradiisii buu isku maray oo xidhay uma kadibna wadaca wuxuu dhigay alyumna gacanta midigtaa wuxuu saaray calal alyusra bidixda korkeeduu saaray falamma araada markuu damcay an yarkaca inuu rukuuco ayuu akhraja soo saaray yadayhi labadiisa gacmood xaggee buu ka soo saaray maradii uu huwanaa ee uu ku marmarnaa buu gacmihii ka soo hoos bixiyey ilan kor inuu qaadu rabaa ayb falammaa araada markuu doonay an yarkaca inuu rukuuco ahraja wuu soo saaray yadahi labadiisa gacmoodoo buu ka soo saaray uma kadibna rafacahumaa kor buu u qaado wa kabara wuu takbiirsamay fa rakaca markaasuu rukuuca falammaa qaala markuu yidhi samica allahu liman xamida rafaca kor buu u qaaday yadahi labadiisa gacmood falamma sajada markuu sujuudayna sajada wuu sujuuday bayna kafayhi labadiisa kaf dhexdoodu ku sujuuday labadiisa gacmood ayaa sujuuddiisa iyo madaxiisu u dhaxeeyey bimacnaa garoo yani labada gacmood waxay dhigmayaan markuu sujuudsan yahay muxuu ahaayey wejiga ama madaxa labada dhinac bay ka dhigmayaan dhagahay ku aadayaan ama wax yar ka dulkayaan waxaa wariyey axmed baa wariyey muslim iyo muslim baa wariyey xadiidkan wuxuu faa'iidaynayaa labada gacmood in layskor saarayo midigtuna ay bidixda ka koraynayso waana madhabka jumhuurta wa sidaa uu xadiisku faa'iideeyey waa madhabka jumhuurta kadalika wuxuu sheegayaa oo tilmaamayaa in eh, muxuu ahaayey markaad sujuudsan tahay sidoo kale gacmuhu ay yani waxa weeye madaxa dhinacyihiisa marayaan ayib yani waxaa la diidayaa macnaha sida eh, yani dadka qaarkood ay sameeyaan meeshan oo oo muxuu ahaayey eh, bawdada ah korkeeday saarantahay tahay maalan gacmuhu saaran sujuudda labaad marka loo socdo dad badani waxay samaynayaan labada lugood dhinacyahooda intay dhigaan gacmaha bay saa ku sujuudayaan waa khalad waxaa kaloo khalad ah labadii gacmood inaad caloosha ku aadiso ama caloosha dhinacyadeeda intaad ku aadiso dulka dhigta saa ku sujuud ayaduna waa khilaafu sunna sida sunnada wax weeyaan waa inay gacmuhu madaxa dhinacyihiisa maraan macnahana xadiisku waa faa'iideeyey ayb masaladaasi marka waxaa qaba jumhuurtaa qaba laakiin waxaa khilaafay bacdu ahlilcilmi oo madhabka leyth iyo mashhuuru madhabi malik waxa weeyaan in gacmaha la sii daayo dad wadamadan hadda madhabka maalikiga laga haysta aad tagtaan laba gacmoodoo laysa saarayo iyo gacmo laabta la saarayo iyo kuwa xudunta la saarayo midna arki maysa markay tukanayaan gacmuhu waa u laalaadaan irsaal baa la saa iyagoo u laalaaday tukanaya waa maalikiyada madhabkaasi madhab qadiima wey ley iyo a'immada qaarkood baa la qabay waxay deliishanayaan axaadiis ama daciifa ama sugan laakiin dilaaladeedu ayna sariix ahayn saas daraaddeed waa madhab daciifa madhab tabardana weye in gacmaha la irsaaliyo la sii daayo xadiiskanu siduu faa'iidaynaya waa in layskor saaro markii layskor saaro oo midigtu bidixda ka korrayso xaggee la geynayaa baa inoo laaban way soo socota wa fii riwaayati riwaayo kale waxaa dhexdeeda ahaatay oo liaxmeda u sugnaatay waa abi daawuudda iyo abi daawuud uma kadibna wadaca wuu dhigay yadahu gacantiisa alyumna ee midigta ah ala kafihi اlyusraa calaa ahri muu idin qore kelimatu ahri ya calaa kafihi buu qore uma kadibna wadaca wuu dhigay yadahu gacantiisa alyumna ee midigta ah markaan u noqday musnad axmed iyo dahri bay meeshaa gelinaya yani idindhigaya ah? ayb ah. uma kadibna wadaca u dhigay yadahu gacantiisa alyumna ee midigta calaa dahri kafihi kafkiisa dhabarkiisa ayuu saaray kafkii alyusra ee bidixda ah wاrusqi iyo rusqiga korkiisuu saaray wsaacidi iyo dhudhunka rusqiga waxaa la idhaahdaa waa meeshan maxaa la dha Ah, meeshan oo eh, gacanta dhudhunka iyo gacanta qaybteeda hore meeshay iska galaan ama ka kala baxaan ayaa rusqiga la yidhaha ah? umaacumbaan kulley anigu aqaano soomaaligu waa farabadan marka gacantiisa midigta ah wuxuu dul saaray kafka kafku waa intan hore gacanta bidixdaa kafkeeda ayuu kor saaray wuxuu kor saaray meeshay ka kala baxaanoo umaacumta ah wuxuu kor saaray dhudhunka saddexdu waa kafku waa intan hore mar kalena waa halkan oo waa rusqiga marka saddexaadna waa halkan oo waa saacidka waa dhudhunka intaasuu kor saaray xadiidka isaga ah waxaa soo saaray ibnu khusayma waxaan dhihi laha waxaa saxiixiyey ibnu khusayma ibnu xibbaan nawowi ibnulqayim iyo sheekh albaaniba way saxiixinayaan waa lafdigan dambe oo wuu sugan yahay wuxuuna tilmaamayaa labada gacmood marka laysa saarayo midigta iyo bidixda seel laysu saaraya inaad labada kaf isa saarto oo sidaa aad tidhaahdo waa mashruuc in aad gacanta intaad soo gudbiso midigta kafkeeda aad meeshay iska qabtaan dhudhunka iyo kafku aad halkaa saarto waliba aad qabato sida riwaayadka xadiis kale ku sugan aad qabato ayadana waa mid kale inaad soo gudbiso oo dhudhunka saartana waa mid saddexaad kul dalika waa sax ayb wacan abi xaazimin can sahli bni sacdin qaala wuxuu uhi kaana annaasu dadku waxay ahaayeen yu'maruuna kuwa la amray ahaayeen an yadaca inuu dhigo oo uu saaro alrajulu ninku dumarkana waa la mide eh, yadahu gacantiisa alyumna ee midigta calaa diraacihi dhudhunkiisa korkiisa inuu saaro alyusra ee bidixda fi salaati salaada dhexdeed inuu dhudhunka kor saaro qaala abu xaasim wuxuu yidhi waa taabicige walaa aclamuhu ma ogi ilaa yanmi walaa aclamuhu sahal ma ogi ilaa yanmi inuu kor yeelayo mooye daalika arrinka ilanebi nebiga inuu u kor yeelaya mooye sal lay waslam yacni ma ogi buu yidhi ilaa inuu xadiiskan nebiga gaadhsiinayo oo nebiga u tiirinayo mooye waa nooc ka mida anwaacda ama qaababka xadiiska rafcigiisa loo cabiro saas way macana waxaa qaarkood rafacahu qaar waxaa ku imaanaya yanmiihi aw namahu bimacnaa wuu kor yeelay wey nabigu uu kor yeelay sal lay slam weli shaki baa ku jira oo walaa aclamuhu nafyulcilmi waay ah, walaa aclamuhu laakiin waxaa inagaga filan kaana annaasu yu'maruun dadka waxaa la amri jiray yaa amarka iska leh oo dadka amar ku leh ya shaarica ku leh soo kaana annaasu yu'maruun nabigaa amri jira waana masalada ay dhahaan mxuu ahay culimmada usuulku ay yidhaahdaan culimmada waxaan dhihi lahaa yani mustalaxu alxadiidka ama cilmu alxadiidka ay dhahaan yani waa marfuucun xukman ah, markuu saxaabigu hadduu yidhaahdo kunna nu'mar aw kaana yu'maru nnaas kaana annaasu yu'maruun aw nuhiina hadday yidhaahdaan cinda jumhuuri اlmuxadisiin waa marfuucun xukman maxaa yeelay amarka iyo nahyiga iyo cidda ku leh waa shaarica sidaasayna inta badan u isticmaali jireen oo cid kaloo hadda u isticmaali jireen ma jirile marka taa horaa ku filan xadiidka inay marfuuc ka dhigto tan dambe oo nafyu cilmihi ilaa inuu rafcinaya mooye si kale ma ogi uu leeyahy sii xoojinaysaa in labada gacmood layskor saarayo midigtu sarraynayso bidixduna ee ay hoosaynayso dhudhunkana la saarayo wa can ibni mascuudin radi allahu canhu annahu isagu kaana wuxuu ah yusallii mid tukada wuu tukanayay fa wadaca markaasuu dhigay yadahu gacantiisa alyusra ee bidixda ah calalyumnaa midigta korkeeduu saaray bidixdii buu sarraysiiyey yacni salaad buu ku jiray markaas wuxuu sameeyey bidixdii buu sarraysiiyey midigtiina waa hoosaysay saasuu u tukanaya ayb fa ra'aahu waxaa arkay annabiyu nebigaa arkay sala allahu calayhi waaalih wasalam fa wadaca markaasuu dhigay oo wuxuu saaray yadahu gacantiisa alyumna ee midigta ahayd yo calal yusra tii bidixday korkeeda saaray waa u kala bedelay ah, wuu u saxayo sidanuu u ahaa markaasuu nebigu markuu arkaybu intuu u yimid buu isu dabamariyo midigtiibuu soo kormariyey bidixdiibuu hoosaysiye nebigu sal l slam rawaa wariya abu daawuuda waxaa saxiixiyey alxaafid ibnu sakan alimaamu nawawi sheekh albani waxaa kiloo taxsiiniye sidoo kale ibnu xajar caleh raxmatullah xadiisku marka xadiis sugan waa waxay tilmaamaysaa marka labada gacmood inayna bidixdu kor mari karin wayna isku waafaqsan yihiin culimmada qabta in gacmaha layskor saarayo kuwa qaba ee irsaalka aan qabin way isla ogol yihiin inay midigtu koraynayso bidixdu inay korraysana inay khalato waxaa kaloo laga qaadanayaa masale aan xalayna soo baraarujinno musalliga tukanaya haday wax ka khaldan yihiin isagoo salaada ku jira waad sixi kartaa sooma xalayna waxaan soo marnay isagoo lala hadlayo oo qolo salaadii ku jirta la war qibladii waa la badelaya xaggaa u jeesada oo ay amar qaadanayaanoo yeelayaan haddana waxaan haynaa cabdullahi bin oo salaada ku jiraoo nebigu gacmihiisa isdaba marinaya haakadaa waxay kutusi marka ruuxa tukanaya hadday wax ka khaldan yihin wixiina aad u sixi karto salaada dhexeeda loogu saxaya salaaduna sax bay noqonaysa ayb wacan caliyin radi allahu canhu qaala wuxuu yidhi inna min asunnati sunnada waxaa ka mid a fi salaati salaada dhexdeeda wadcu lkafi kafka saaritaankiisa cala alkafi kafka korkiisa la saaro taxta surati xudunta hoosteedana la saaro yacni in labada kaf layskor saaro labadoodoo iskor saaranna xudunta hoosteeda la saaro ayaa sunnada ka mid rawa waxaa wariya axmedu abu daawuud iyo abu daawuud kadalika daara qutni iyo bayhaqi baa soo saaray waa daciif sanadkiisa waxaa ku jira in la yidhahda cabdiraxmaan ibnu isxaaqin oo daciif bilitifaaq ah culimmadu isku waafaqsan inuu daciif yahay waxaa kaloo ku jira in la yidhahdo ziyaad ibnu zaydin oo isagana majhuul ah sidaas daraaddeed baa xadiidka waxaa daciifiyey alxaafid albayhaqi ibnu xajar albukhaari sheekh albani nawowina wuxuuba soo guuriyey culimadu inay isku waafaqsan yihiin inuu daciif yahay waxaa qiray isagana oon arrintaa tacliiqinin alxaafid zaylaci ayaa isaguna sidaa qiray waxaa kaloo xadiidku ku cilladaysan yahay idiraab ah, idiraabna waa ku cilladaysan yahay dacfu sanadna waa ku cilladaysan yahay sidaas daraaddeed xadiidka cali ayb waase xadiidka ay cuskadeen xanafiyada ahlukuufa iska dheh xanafiyada iyo thawri iyo isxaaq ibnu rahwiya iyo abu isxaaqin almarwasi oo culimmada shaaficiyada ka mid a ah. xadiiska ay u cuskadeen weeye labada gacmood in xudunta hoosteeda la saarayo saas daraaddeed dadkan madhabka xanafigaa haysta hindida iyo markaad la tukataan yacni beddelka meeshan ay saari lahaayeen xudunta hoosteeday saarayaan kaanna caloosha iyagoo soo celinayoo kale calool dhacaysa iyo ku soo celinayoo kale saasay hoostaasay saarayaan xadiiskanay marka cuskanayaan xadiiskuna waa xadiis daciif ma sugna masaladuna waa masale khilaafiya alimaamu axmed caleyh raxmatullah iyo ibnulmundir iyo awsaaci iyagu waxay leeyihiin ruuxu khiyaar buu leeyahy mas'alada gacmaha meel la saarayo iyaga in laysdul saarayo axaadiistu waa ku soo aroortay laakiin meesha jirka laga saarayo wax xadiioo ku asaxay male imaam axmed iyo keyrkii sidaas daraaddeed haddaad xudunta hoosteeda geyso iyo hadaad caloosha saarto iyo hadaad laabta saartaba waa isku mid bay leeyihi mukhayar ruux khiyaar buu halkaas culimaa maraysa xadiidka ugu roon ee masalada ku soo arooray waa xadiidka waa'il ee uu odhanayo ibnu khusayma iyo keyrkii baa soo saaray ee uu leeyahay sallaytu maca rasuulilahi sal lay waslam fawadaca yadahu lyumna cala alyusra calaa sadrihi nabigaan la tukaday sal lay waslam markaasuu labadiisa gacmood midigta iyo bidixda isa saaray laabtuuna saaray xadiikaasi waa xadii ibnu khusayma wahayrihi culimmada qaarkoodna waxay lein waa saxiixun lishawaahidihi xadiidka baabka ku soo arooray xadiiska ugu rooma isaguna muxuu tilmaamayaa in laabta la saarayo wixii ka soo hadhay isaga ama waa aahaar ama waa xaadiis daciif saas daraaddeed sida sunnada ah waa in laabta la saaro waana madhabu طaa'ifa min ahli cilmi shaaficiyadu iyagu waxay qabaan yani waxa weeye taxta asadri wa fawqa sura laabta wax yar baa laga hoosaysiin xuduntana wax baa kor looga soo qaaday meeshanay leeyihin ha lagu ahdeeye laakiin culimmada qaarkood baa kor u qaadaysa oo kan xadiiskan hadda cuskanaysa masaladu marka waa masalo noocaasoo yani qadiiman iska masale khilaafiye ah xadiidka u roon ee masalada ku soo aroorna waa xadiidka laabta tilmaamaya in la saarayo saas man ayb baabu nadar lmusallii ilaa mawdici sujuudihi ah. wannahyi can rafci اlbasari fi اsalaa waxyaalaha ay wadaadadii oo fiqiga akhrisan jiray waxyaalaha eh, ay yidhaahdeen waxaa lagu gartaa wahaabiyada ama asalaamu calaykum asalaamu calaykum waa waagar meesha la dhigta waxaa bay dhihi jireen markay tukanhayaan gacmahooda halkaa uun ka fiiri adiga marka aasay saarahay ma keenin asalaamu calaykumna ma keenine masaladu waa masale qadiima ah. masaladu waa masale a'immadii sunnada qaar ka ay qabeen xadiiskeeduna axaadiista u xoog badan laakiin ishkaaliyadayna haysataa waxay tahay sideedaba wadaadku hadduu kutubtii fiqiga arki jiray oo muxuu ahaayey eh, kutubtii mutuunta fiqiga u arki jiray laakiin mutuuntan fiqiga wax u dheerba aysan jirin mutuuntan fiqiga wax loo deliishadayna muusan arkin wax khilaafsanna muusan arkin laa madhab buusan arkin walaa ra'yi ka mida madhabka gudihiisa shaaficiga oo khilaafsan buusan arkin matniga unbuu akhristay diinoo dhan matniguu mooday marka marka waxaan loola yaabaynin wixii kale maba garanayaba saas daraaddeed waxa uu arki jiray ahrin jira wixii khilaafsanoo dhan diin ma aha diin maaha marka isagana waa waa shibhu macduur laakiin wuxuu baahan yahay markii la tuso masaladu inay tahay masalo ilaa xilligii salafka laga dooday oo culimadii ka ninqaasheen oo wax laystusay oo madaahibta qaarkood sidan khilaafsan yihiinoo inuu markaasi calaa aqali taqdiir khilaafsan u cudurdaaray u baahantay laakiin waxayga waxaan ahaynba waxba kama jiro warkaasi nin tacasubay warkiisa wa baabu nadari lmusalli ruuxii tukanaya fiirintiisu baab u yahay ilaa mawdici sujuudihi sujuuddiisa meesheeda uu fiiriyo meeshuu ku sujuudayo inuu fiiriyo wanahyi iyo reebitaan can rafci lbasari aragga koruqaadidiisa layska reebo fi salaati salaada dhexda kor loo qaado baabkanina wuxuu ku saabsan yahay ruuxa markuu tukanayo salaada ku jiro xaggee buu fiirinayaa meesha uu ku sujuudayo fiiradiisana ayna gudbin meesha uu ku sujuuday iyo in layska reebo laysu diido inuu eh, indhihiisa kor u qabo araggiisa oo kor fiiriyo samada ama korkaa inuu fiiriyo taasuu baabuya can ibni siriina moxamed ibnu siriin waxaa laga warin anna nabiya nabigu sal ly waslam kaana wuxuu ahaa yuqallibu mid gedgediya basarahu araggiisa fi samaa'i samada dhexeedu ku gedgedinaya xagga sarewa xagga saruu fiirfiirinahayay fanazlad waxaa soo degtay haadihi laayatu aayadana soo degtay aladiina hum fii salaatihim khaashicuun qad aflaxa almu'minuun aladiina hum fii salaatihim khaashicuun waxaa liibaanay mu'miniinta waa kuwe waa kuwa salaadooda dhexdeeda ku khushuuca ayb faطa'طa'a markaasuu foororiyey nebigu ra'sahu madaxiisa markii uu kor u qaadahayo markaa hoos buu udhigay oo isagoo dhanba madaxiisa waa foorori hoos buu dhigay ayb rawa waxaa wariyey axmedu axmed baa wariyey fii kitaabi naasikhi walmansuuq buu ku wariyey wa saciid bnu mansuur baa isagana wariyey fii sunanihi buu ku wariyey binaxwihi xadiidka mid la mida wa zaada wuxuuna ziyaadiyey fiihi xadiidka dhexdiisa wuxuu ku ziyaadiyey wa kaana wuxuu ahaa yastaxibuuna mid ay jecel yihiin saxaabadu lirajuli ninka waxay u jeclaayeen ruuxay la jeclayen dumar iyo rag midtu tacbiirka ninka kama dhalanayso inay ragga khaas ku tahay wa kaana wuxuu ahaa yastaxibuuna miday la jecelyihiin saxaabadu lirajuli ninka waxay la jeclaayeen anlaa yujaawisa inuusan gudbin basaruhu araggiisu musallaahu meesha uu ku tukanayo meesha uu ku tukanayo sujuuddiisa inaysan dhaafin araggiisu gudbin ayay jeclaan jireen wa huwa isagu sheekhu yidhi xadiidun way mursalun oo la diray xadiid la sii daayo saxaabigiisii aan la sheegin waay mursalka waa xadiidka taabicigu uu nebiga u koryeelo waay muxamed ibnu siriin waa sooma wuxuuna ka warramayaa qiso nabiga ku dhacday salawatu rabbi waslm iyo qur-aan ku soo degay iyo nebigu wuxuu sameeyey sooma marka muusan joogin yaa u sheegay waa ciddii uu ka maqlay iyo saxaabigii sheegay marka muusan sheegin isagaa nebiga u tiiriyey kaasaa mursalka la yidhahda ayib cinda jumhuuri lmuxadisiinna waa nooc min anwaaci daciif waay laanna cidda meesha ka go'ani lama yaqaano ma saxaabiba ma nin kala hadduu saxaabi meja ku jiro ninkan iyo saxaabiga ma loo dhexeeyaa cidda u dhaxaysa ma xaalkeedu muxuu yahay ixtimaalaadka ku jira daraaddeedba mursalku nooc min anwaacid daciif uya cinda jumhuuri lmuxadisiin wey man ayib fuqahadu waa isku khilafsany waxaa soo saaray aarkan waa aar moxamed ibnu siriin eh abu daawuud baa soo saaray abu daawuud sajistani fii maraasiilihi ku soo saaray rijaaluhu iqaad wa waxaa kaloo isagana wariyay bayhaqi fi sunan laba ariiq ku wariyay ariiq musnad oo mawsuul ah iyo ariiq mursal ah kadibna wuxuu yidhi alsaxiixu huwa almursal sida saxiixa ah waa inuu xadiidku mursal yahay ariiqaasaa saxbu alimaamu suyuuti caleyh raxmatullahi fi duri lmanhuur xadiiska wuxuu u tiiriyey cabdi bni xumayd ibnulmundir iyo ibn abi xaatim khulaasaduna waxay tahay aharkani waa ahar saxiixu lisnaad ah laakiin mursal ah ciladiisu waa irsaalka xaakim baa soo saaray sidoo kale isagoo musnad oo mawsuul ah laakiin wuxuu idhi waa saxiixun calaa sharti shaykhayn waxaase ka qarsoontay cilada xadiidka oo ah irsaalka leanna ariiqa musnadka waxaa ka xoog badan ariiqa mursalka saas daraaddeed buu xadiidku aarkan mursal ku yahay wacan abi hurayrata radi anhu canhu ana nabiya nebigu sala allahu calayhi waaalih wasalama qaala wuxuu idhi layantahiyanna way ka reebtoomiyo way ka reebtoomi aqwaamun way daynayaan yarfacuuna kuwaasoo kor u qaadaya absaarahum indhahooda ilasamaa'i xagga sare kor ugu qaadaya fi salaati salaada dhexdeeda aw amase latukhtafanna ama waa la dafiyo waa la dafi absaaruhum indhahoodaa la dafi waxaa wariya axmed wa muslim wanasaa'i dadka salaada dhexeeda ku jira kor fiirinahaya eed moodaysa inay xidigaha tirinayaan ama ay samada daawanahayaan kor iska fiirfiirinaya weydaynayaan buu nebigu sal lay ama haddii kale indhahoodaa la dafi indhaha laga qaadi wey macna ayib waa goodi daahirkiisana waxaa ka muuqda inay xaaraan tahay in indhaha kor loo qaado oo kor la fiiriyo leanna waxa weeyaan camalka keenaya in indhaha lagaa dafo oo indhaha lagaa qaado oo lagugu ciqaabo in indhaha lagaa qaado waa inaad gashay markaad dembi gashay sooma haddii sunno laga tegay keliya ay mas'aladu tahay indhaha laysagama qaadeen laakiin indhahaagaa lagaa qaaday in lagugu hanjabo bimacnaa xaaraan baad gashay waa sidaas daahirka xadiiskaasuu faa'idaynaya ayb inaysan bannaanayn indhaha kor in loo qaado waa madhabu aljamaahiir qaarkood waa karaahay leeyihin qaar taxriim bay leeyihin xaggee la fiirinaya way taa iyada xadiiska laakiin xaggee baa la fiirinaya in la fiirinayo meeshaad ku sujuudayso indhahaagu halkaa fiirinayaan baa wuxuu yahay madhabu shaafici iyo kuufiyiinta oo abu xaniifa iyo thawri sidaasay qabaan oo in aad meeshii aad ku sujuudayso aynan indhahaagu dhaafin ama araggaagu inuusan ka gudbin sidaasay qabaan alimaam ibnu xasmi caleyh raxmatullah isagu wuxuuba leeyahayba haddii aad kor fiirso meesha intaad gudbiso aad kor daawato salaadaadu waa burtay buu leeyahay wax way meel adag wa daahiriyada marka wacan anas radi allahu canhu can nabiyi sal allahu alayhi waalih wasalam qaala nabigu wuxuu yidhi maa baalu aqwaamin dad arrinkood iyo xaalkood muxuu yahay oo yarfacuuna kor u qaadaya absaarahum aragyaalkooda ila samaa'i xagga sare kor ugu qaadaya fii salaatihim salaadooda dhexdeeda dadkaasi maxay leeyihin xaalkoodu muxuu yahay fashtadda waa adkaaday qowluhu nabiga odhahdiisa fii dalika arrinkaa dhexdiisa waa ku adkaatay si adag hadalka nabiguma ku celceliyey yani waxa weyaan hadal adag buu meeshaa xataa qaala ila uu ka yidhaahdo nebigu sal lay slam layantahunna weydaynayaanoo weydaynayaan indhaha ay kor u qaadayaan aw amase latukhtafanna ama waa la dafiyo waa la dafi absaaruhum indhahooda ama indhahaa laga qaaday yani waxa weeyaan way istaahilaan in ilaahay aragga dhanba ka qaado qaladkay samaynayan dartii rawaahu ljamacatu jamaacadii baa warisay ilaa musliman muslim mooye watirmidiyi iyo tirmid mooye xadiikaas macnahaasu isaguna faa'iidaynayaayo in aan la ogolayn in kor la fiiriyo wakadalika dhinacyaha in la fiiriyo meelaha la layska dadaawado ah, iyadana xaadiisteeda kusoo aroortayo ruuxa meelaha fiirfiirinaya salaadiisiioo la dafay buu fiirinaya bimacnaa khushuucdii baa ka maqan marka salaadiisiioo shaydaan ka faa'iidaystay oo dafay ayuu fiirfiirsanaya saas way maanaa dad baa ku moodaysaba muxuu ahaayey in Eh, mxuu ahaay ayna salaadba ku jirin bawaabad ka shakinba maantana aggu iska fiirfiirinahaya iska dadaawanaya xaggu mar fiirinahaya salaadna wax ku jira waabad shakinba ruuxan ma tukanaya gaal waad isleeda an cabdilaahi bni zubayrin qaala wuxuu ihi kaana wuxuu ahaa rasuulu llahi sala allahu alayhi waaalih wasalam rasuulku wuxuu ahaa idaa goortii jalasa uu fadhiisto fi tashahudi ataxiyaadka dhexdiisa wadaca mid dhiga yadahu gacantiisa alyumna ee midigta wuxuu saari jiray calaa fakhidihi bowdadiisa korkeeda alyumna ee midigta gacanta midig bowdada midig korkeeduu saari jiray yani taxyaadkuu fadhiya wayadahu gacantiisa alyusra ee bidixda ana wuxuu saari jiray calaa fakhidihi bowdadiisa korkeeda alyusra ee bidixda wa ashaara markaasuu tilmaami jiray bisabaabati farta lagu caytamo ah, wax caayida badan yani sabaabadu waa farta murugsatada adhah ah musabixana waa la yidhahda hadda soo tilmaannay oo sabaabo waxaa loogu bixiyey dadka isku caaya ama marka laysu hanjibayo laysu goodinayo yadaa la isticmaala taasaa la dhaha markii layscaayana yadaa la isticmaala marka sabaabaa la yidhahda waa wa ashaara wuu tilmaamay nebigu bisabaabati buu ku tilmaamay oo uu yani ishaaradu waa koru qaadidda wa walam yujaawiz ma uusan gudbinin basarahu araggiisa yani ishaaratahu muusan gudbin walam yujaawiz mu gudbinin basarahu araggiisa ishaaratahu tilmaanta fartu ay wax tilmaamayso muusan gudbin tilmaantaas macnaha farta lagu tilmaamayo waan u tegi waa tawxiid fartu marka sidaa loo taagayo bimacnaa waxay ka dhigan tahay alla waa mid saas daraaddeed baa nin saxaabada ka mid a dhowr farood buu isgarab taagay markaasuu nabigu ku yidhi axid axid buu ku yidhi axid ah, axid mid ka dhig mid ka dhig bimacnaa tawxiid bay tilmaamay alla waa mid walam yujaawiz basarahu ishaaratahu rawaxa wariyay axmed waannasa'iyi wa abu daawuud bal waxaa soo saaray muslim iyo abu cawaana fii saxiixayhima waxaana saxiixiyey sanadkiisa sheekh albani caleyh raxmatullah waa xadiis wuxuuna tilmaamayaa fartaada markaad taxiyaadsanayso fartaada taagan ee ishaarada iyo tilmaanta aad ku tilmaamayso fartaas inayna fiiradaadu gudbin waa xaggee marka meeshaad ku sujuudaysa wayba ka sokaysaaba waad yacni farta saaran bawdadaada korkeeda saaran ee lowga ku aadan fartaas ma gudbin jira saas way marka fiirada aad fiirinayso xikmo badan baa ku jirto fiiradaa isha iyo fartu isfiirinayaan yacni waxa weeye shaydaankaay dhib ku tahay kusoo aroorisaadiiaanadhimarka waxay tilmaamaysaa meesha la fiirinayo ayb alimaamu lbukhaari caleyh raxmatullah fii saxiixihi isagu wuxuu qabaa in ruuxa musalliga ah karo hortiisa wuxuuna u deliishaday masalada iyadaa xadiis istidlaalkiisu cajiibya waana fiqiga bukhaariyo yani waxa way istinbaadkiisa daqiiq in ruuxa musalliga tukanaya hortiisa uu fiirin karo oo meesha uu ku sujuudayo uusan ku qasbanayn fiirinteeda wuxuu u deliishaday xadiidkii nebiga sal ley wasalam asagoo salaada ku jira uu dibdib usoo gurtay dibdib usoo gurtay kadibna uu waxlaacay marka saxaabadu markay weydiiyeenna uu yidhi jannadii iyo naartii baa hortayda la soo dhigay oon fiiriyey xadiikaasu marka wuxuu udaliishanayaa nebigu salaad buu ku jira naar iyo janna la hortiisa la keenayna wuu fiiri maxaa laga qaadan marka inaad hortaada fiirin karto bukhaari meeshaasuu masalada istidlaalkeeda ka raadiyo waa bannaan tahay buu qabaa adiga wax weeyaan nasku wuxuu ku soo arooray un wax weeyaan waa in kor la fiiriyo amaa intaa wixii ka soo hadhay inaad mawdica sujuud fiiriso waa sida fiican hortaada inaad fiirisana oo aan kor ahaynna ayadana waa saas saasuu imaam albukhaari caleyh raxmatullah uu istidlaalka u keenaya weeye hada wabilahi towfiiq wsali allahuma wslm cala nabiyina mxamed wala ali w